bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllahuma wslm wbaarak clى nabiyina mxamedi wclى alih wصaxbihi ajmaciin ama bacd waa subax khamiisaad taariikhda hijrigu waa labaatan iyo toddobadii bisha dilqacda kun afar boqol iyo soddon iyo sagaalkii oo waafaqsan sagaalka bisha agast labada kun iyo sideed iyo toban waxaan halkan ka bilaabaynaa kitaab ku saabsan culuumta qur-aanka mid ka mid ah oo magaciisa la yidhaahdo dafcu ihaami alidiraab can aayaati alkitaab ama can aayi lkitaab waxaa iskale الشhيkh العلاamة محamed بن الأmين محamedi الأmين بن محamedi المkhتاar بن cabdالqاdir الjakni أو jekni الshinqiطi kitaabkani dabcada aan ka akhriyayno si ardada aan ilala joogin iyo ciddii rabto inay raadsataba dabcaadku waxbay laga yaaba inay ku kala duwan yihiin Eh, tubcadan aan ka akhriyayo waxaa nashriyey naashirku waa maktabat ibnu teymiya qaahiro ah waxaana towsiicinaysaa maktabatu alkharaas oo jidda ah dabcadii horeysay weeye kun afar boqol iyo toddobiyo tobankii hijriga marka dabcadaasaan ka akhriyayaa dabcaadku hadday iskhilaafsan yihiin marka taas baad u laabanaysaan insha allahu tacaala waana midda ku jirta maktaba shaamila ku jirta kitaabkan daraasayntiisu waxay qeyb ka tahay duruus aan ugu talagalnay inaan ku dhammaystirno ama dhammaystiraysa barashada tafsiirka qur-aanka kariimka waxaa xigi doona biidn illaahi tabaaraka wa tacala haddii ilaah inoo fududeeyo kitaab kale ama duruus kale oo ku saabsan tafsiirka usuushiisa iyo qawaaciddiisa marka qur-aanka la fasirayo qawaacid iyo usuul lagamaarmaan ay tahay mufasirku inuu ilaaliyo kadibna waxaa inoogu xigi doonta insha allahu tacaala duruus kale oo ku saabsan kutubta tafsiirka iyo manaahijta mufasiriinta yani kutub tafsiirka say kale yihiin iyo raggii qur-aanka fasiray kutubtooda ku fasiray manahijta ay kala mareen iyo qaababkay ku kala duwanaayeen ayay inoogu xigi doonta insha allahu tacaala waxaan ugu talagalay asal ahaan duruustan ardadii tafsiirka qur-aanka dhammaysay ee lagu imtixaanay bishii ramadaan ayna soo dhaaftay iyo sidoo kaleeto ardada kale ka dambayn doonto insha allahu tacaala iyaguna isla duruustaa mari doona wakhtigooda laakiin cid walboo ka faaidaysanaysa haddana ka mid ah ama alabatulcilmiga ama mujtamaca ah waa u furan yahay insha allahu tacala laakiin asalku ardadaasaa loogu talagalay tafsiirka dhammaystay si ee eh, muxuu ahay culuumta kale ee tafsiirka dhammaystiraysa ee loo siiyo iyaga gooni ahaan maadadani insha allahu tacaala imtixaan bay ku geli doonaan siday tafsiirkaba ugu galeen saas waa inay ku baraarugaan iyaga asal insha allahu tacaala intaa kadib waxaynu darsigan ugu horeeya ku qaadan doonaa muqadimada iyo wixii aynu ka gaadhno sheekha kitaabka iskale tarjamadiisa ama noloshiisii oo wax ka tilmaano taarikh nololeedkiisa iyo sidoo kaleeto muqadimada uu kitaabka u sameeyey maxaa yeelay markaad kitaab baranayso waxyaalaha muhiimka ah waxaa ka mid a ah cidda kitaabka iskale inaad ogaato iyuu yahay yacni goormuu noolaa inaad sifaadkiisa wax ka barato aad bay muhiim u tahay sheekha waxaa tarjamo u sameeyey ama taariikh nololeedkiisa wax ka qoray oo ugu muhiimsan nin ardaygiisa ahaa isaga laftiisa caalim ahaa catiya moxamed saalim la dhihi jiray oo asalkiisu masar ka soo jeeda laakiin madiino magaalada madiino deganaa sheekhana laasimay safarkiisa iyo iqaamadiisa intaba la socon jira oo aada uga faa'iiday tarjamada sheekha waxay ku taallaa oo uu ku qoray kitaabkiisa kitaabka sheekha adwaa-ulbayaanka dhammaadkiisa afdal bayaanka aakhirkiisa ayuu tarjamada sheekha ku qoray tarjamadaasaa taqriiban waa ardigiisii oo yaqaanay wey macnaa sheekh magaciisu waa muxamedin alamiin muxamedin alamiin waa isa saaran yahay waa hal magac waay waa magac murakab ah muxamedin alamiin waxaa lagu naanaysi jiray aabba aabba oo min aliba laga keenay diido ayaa naanaysi u ahaan jirta aabbihii isaguna waa muxamed ibn mukhtaar isagana waa ismi murakaba waay hal ismiyo isa saaran waay macnaha shanaaqiadu saasay isu saaraan moxamed ibn mukhtaar moxamed ibn amiin marka moxamed ibn amiin ibnu moxamed ibn mukhtaar ibnu cabdilqaadir wuxuu ku abtirsadaa akhiiran galaa qabiil caan ahoo weyn oo la yidhaahdo jikniyiin ama jakaniyiin oo ka jira ee eh, shanqiid gobolka la yidhahdo dega oo a waddanka muritaaniya hadda loo yaqaano qayb ka mid a ah ayay degaan waa qabiil aada u ballaadhan oo asalkoodu waxay ku abtirsadaan qabiiladii carbeed ee caanka ahayd ee la dhihi jiray ximyar waa ximyariyiin asalkoodu marka sheekh magaciisa si kooban wuxuu dhashay taariikhda hijirigu markay ahayd kun iyo saddex boqol iyo shantii taqriiban muddo hadda laga joogo boqol iyo taqriiban labiyo toban sano miya meelahaas ayuu dhashay wuxuu ku dhashay gobolka hadda aan tilmaanay shinqiid oo muritaaniya ka tirsan ayuu ku dhashay isagoo yar ayaa aabbihii dhintay wuxuu leeyahay juscan baan dhiganayay markuu aabbihii dhintay buu leeyahy juscan ayuu dhiganayay laakiin aabbihii wuxuu ahaa nin hanti leh oo wuxuu uga tegay xoolo fara badan xoolo mood iyo noolba leh oo badan buu uga tegay kadibna wuxuu ku dhex barbaaray abtiyaashi abtiyaashi oo ahaa qoys iyaga laftoodu muxuu ahaa culimo ah ayaa koriyey oo barbaariyey halkaasuu ku koray qur-aanka kariimka wuxuu xifdiyey nin abtigii ayaa qur-aanka baray wuxuuna qur-aanka xifdiyey isagoo toban jir ah kadibna wuxuu bartay alrasm alcumaani waxaa la yidhaha misxafka qur-aanka ah qaab wuxuu u qoran yahay ka duwan farta caadiga carabiga imlaaga caadiga suu qoranya si ka duwan buu u qoran marka misxafka iyo siduu u qoran rasmigiisa cumaaniga ah kadib bartay muddadaa intuu baranayeyna siduu isagu sheegayo wuxuu bartay mukhtasaraad fiqiga maalikiga oo marka fiqigii ka jiray maqrib alcarabi fiqiga ilaa andalus fiqiga dhulkaa ka jiraay madhabka ka jira waa madhabka maalikiyada kutubtiisa hoos hoose mukhtasaraadkaabuu wax ka bartay wuxuu eh, aada iyo aad si eh, aada u ballaadhan uu u bartay sidoo kale cilmiga loo yaqaano adabka cilmul adabka waa suugaanta waxaynu dhahnoa cilmiga suugaanta ah ee luqadda carabiga ayuu aada u bartay walcajiib waxa weeye waxaa bartay abtigii islaan uu qabay buu adabka ka bartay dumarka shanqitiyaadka waxay caan ku yihiin aqoonta diintu ragga kuma eg waa meesha keliyata laga heli karayo boqolaal dumar ah oo muwada maalik korka ka haya marka sida raggoo kale bay culuumta carabiyada iyo madhabka maalikiga iyo iyay macnaha u bartaan marka sheekhadiisii cilmiga adabka uu ka bartay waxay ahayd abtigii islaan uu qabay sidoo kaleeto naxwada iyo mabaadi'deedana waxaa baray iyo siirada iyo ninay ilmaabti ahaayeen ayaa baray marka qoyskaas iyo weliba ansaabta carabta fiqigiisa madhabkiisa fiqigaasaan tilmaanayba madhabka buu ahaa oo warkaa ka jiray bilaadaasi oo uu funuunta hoose waxaan ujeeda mukhtasaraadka hoose sida mukhtasar khaliil iyo wixii la a ah. kadibna culimo badan buu funuunka lagadisan ka qaatay sida naxwada sarfiga usul fiqiga balaaqada tafsiirka iyo xadiidka kuma badnayn xadiidku inta badan laakiin xoogga waxay saaraan oo takhasus gooniya ku leeyihiin culumta carabiyada ku abtirsata taqriiban waxay ku yihiin naadir bay ku yihiin cajaa bay ku yihiin khaasatan cilmiga adabka la shicirka iyo wixii la halmaala cilmiga mantiqa la yidhaahda iyo aadaabu albaxthi walmunaadara cilmiga noocaasoo wax ka qoray laftigiisa labada wax buu ka qoray oo kutub buu leeyahy mantiqana kitaabkuu ka leeyahay aadaabu lbaxthi walmunaadarana kitaab gooni uu ka qoray wuxuu leeyahay sheekh uma lahayn cid kama dhegaysanin laakiin wuxuu leeyahay xasaltuhu bilmuaalaca waxaan ku keenay buu leeyahay daalacasho anigu aan daalacday baan ku keenay buu yidhi fahmo badlaa fahmadiisa ilaahay tabaaraka watacaala uu siiyey baa waxay ahayd wax khaariqa yaraantiisiiba ilaahay wuxuu siiyey dakaa iyo fahmo aan caadi ahayn wuxuu leeyahay markuu yaraabu iska sheekaynaya sheekhu wuxuu leeyahay waxaan ahaa ilmo yaroo ciyaar badan ciyaartan jeclaan jiray buui markuu ciyaarta jecel yahay inta badan duruusta ma jecla iyo inuu fadhiisto oo wax dhegaysto ma jecla marka waxaan jeclaan jiray buuhi inaan ciyaaro anoo ciyaartaa badan ku jira ba waxaan xifdiyey buuhi xuruufta hijaa'iga alifbata tha baan xifdiyey buuhi waxay bilaabeen buu inay ii akhriyaan oo ii meeriyaan qaabka inagu aan u baranno alif la kordhabay alif la hoostabay alif laa goday sooma dhahan eh, carabtu saa uma bartaan taas waa tarjamo soomaaliya laakiin iyagu waxay u bartaan ba fatxa baa b kasra bi buu damma buu saasay u bartaan marka wuxuu yidhi markay intaa ii akhriyeen oo macallinkii intaa ii meeriyey yaa waxaa idhi buu yihi xuruuftoo dhanna saas xuruftao dhan soo saa un lagu wadwadi maayo markaas yidhi ba ha waxaan raaba markaa inaan darsigan ka fakado oon ciyaar galo buui u socdaa markaasaan ku yidhi waxaasoo sidan ku wada socon maysa ha bas uu yidhi intaasaa igu filan wax kale inaad iisii akhridaan uma baahni maxaa dhacay baa laydhi waan ahrin buu yidhi kulli iga dhegaysta markaasaan akhriyey buui ilaa ya baan ku gaadhsiiye soo un qaacidadaa kuma soconayso ha halkii baan ka bilaabay markaasaan dhameeyey bui markaasaa la ifasaxay buui ciyaartaydii baan aaday marka ilaa yaraantiisiibu wuxuu ahaa khaariq buu ahaa xagga fahmada islamarkaasa haddana wuxuu ilaahay ugu daray musaabara yaani sabir iyo adkaysi uu lahaa cilmiga iyo baadhistiisa iyo barashadiisa way yartahay dadka in la ysugu daro fahmo iyo dadaal dadka qaar ilaahay dadaal buu siiyaa laakiin fahmadaa ku yar qaarna fahmo khaariqaa la siiyaa laakiin dadaalkaa ku yar qaarna cagsi waa laakiin ruuxa labadaa la ysugu diray hadana ka faa'iidaystaayey caadi maaha marka saasuu ahaa haddaynu miiaal ka soo qaadano maalan dadaalkiisii xilligu waxbaranayay wuxuu leey maalin maalmaha ka mid ah ee ayaa sheekha darsi noo galay buuhi darsigii buu noo sharxay markuu noo sharxay ayaa wuxuu leeyahay lam yushfi maa fi nafsii calaa maa tacawadtu waxaan caadaystaan caadada sidii caadada ahayd meel ka mida darsigii ayuusan sheekhu sidii la rabay iiga qancinin kama dhergin buu yidhi anoo marka ooman oo isweydiinaya meeshan weli waxbaa ku jirta laf ku jirta ayuu sheekhu darsigii ka baxay waan istaagay buu yidhi waa ka kacay aniga oo ay qalbigayga ku jirta buu yidhi labsigan iyo qarsoonida meeshan ku jirtaay qasab waa inaan furo waa inaan helo markaasaa waxaan galay buu inaan baadho kutubtii inaan ka baadho bal ishkaalkan meesha ku jiro inaan cadaysto oo sheekhu masaladan waxoogaa uu iga qancin waayo inaan baadho duur bay ahayd buu yidhi kutubtii baan dhex galay buu yidhi maraajicdii iyo kutubtii baan dhex galay ilaa casarkii baan dhex fadhiyay buuri muxuu baadhayaa hal meeloo si fiican uu fahmi waaye buu rabaa inuu inuu furo ilaa casarkii baan fadhiyay buuri casarkii markii la gaadhay dantaydii ma gaadhin buuhi yaani m ma helin waxaan rabay markaasaan haddana casarki intaan tukadaan ku noqday buuhi ceshihii baa la gaadhay buu yidhi mise weli masaladii ma hayo buui habeenkii baa la gaaray nal ma jiro marka inta badan marka dadkaasi wuxuu leeyahay khaadim bay leeyihiin khaadimku waa mid u adeego oo yacni wax weeyaan khaasatan markuu e, ardaygu ka soo jeedo reer dhaqaale leh khaadim baa loo sameeya u adeega si uusan cilmiga uga mashquulin khaadimkaygii baa wuxuu iisoo guray qoryo intuu soo garay dab ii shiday buui nal ma jiro dab wax lagu bartaa markaas inaguba baadiyaheennii qur-aanka soomaalina kusoo baran jirin yani dab la shido dab buu i shiday markaan shitaan bilaabay u inaan masaladii ku ahriyo baadho kutubtii ka baadho waa waday waa waday waa waday markaan caajiso shaaha cagaarka ah baan qac ka siin shaaha cagaarka shay alakhdar waa nooc shaaha ka mid a ah. shaahaasaa markaan yaro caajisaba isagaas aan waxay ku shubtaayo markaasaan indhaha ku kala furaa buui khaadimkii isaguna dabka unbuu ii dul joogaayo dabku ii shidaa sidaasaan ku jiray buu yidhi cunto uma bixin waa duhurkiibuu ka soo bilaabay soo cunto uma bixin salaad waajib waxaan ahayn ma aadin buu yidhi habeenkii baa la jooga habeenkii o dhan soo jeeda habeenkii markii la gaadhay habeenkii baa dhammaaday salaadii subax buu tukaday weli ma haya buui waxaan raadinahay waan ku noqday buui barqin dheer markay gaadhay baan masaladii helay buui waa maalintii dambe soo maa buu bilaabay duhurkii kaluu ku dhow yahay marka halkaa markaan joogo ayaan masaladii heray buui ii cadaatay markaasaan muaalacadii iyo baadhistii joojiyey waxaan marka hurda waan dhacay buui xalo dhan buu soo jeeday shalo dhan soo waan dhacay buui marka markaasa waxaan ku yidhi khaadimkaygii ha i toosinin buu yidhi darsiga sheekha maanta ha ii toosinin maxay maba toosi karaa soo maha ayib intii xalay aan soo jeedeen helay mas'aladii aan helay baa igu filane darsigan ha ii kicinin baa adhi buui sidii baan maalintii waxoogaa ka mida ku seexday buui marka meel sheekhuu akhriyo u caddaan weyday nin taqriiban labaatan afar sac ku dhowaad usoo jeeday masaa-isha markuu qabsado inuu xaqiijiyo kasal gaadho dabeecad bay u ahay waxaana laga garanayaa kutubtiisa iyo buxuudtiisa laga garanaya uu ka tegay calayhi raxmatullah dhanka kale sheekhu wuxuu ahaa nin gabaya shaacir buu ahaa shicirka wuxuu ku ahaa faa'iq jiddan buu ku ahaa haddana maca daalika isagoo aada u yaqaanay wuu necbaan jiray inuu shicro walow uu leeyahay kutub kumanyaal gaadhays kumanyaal bayd gaadhaysuu leeyahy oo siirada iyo wx ku saabsana ansaabuulcarab carab nasabiyadeedii iyo waxa la yidhahdo mxuu siiradii nebiga sal alla aley wuxuu leeyahay oo gabay ah buu leeyahay oo aada u dheer weliba haddana maca daalika muusan jeclaan jirin inuu inuu gabyo oo wuxuu dhihi jiray ma aha buu dhihi jiray leysa min sifaati alafaadil dadka wan wanaagsan sifaatkooda ka ma ah buu jiray gabaygu waxaanan eh, ka baqay buu yidhi haddaan gabayga badiyo inaan ku caanbaxo haddaad ku caanbaxdana wuu ku jiidanay soo maa marka saas daraaddeed buu noo jeclaan jira waxaan usuuwuu xusuusan jiray siduu sheegay hadalka imaamu shaafici caleyh raxmatullahi loo tiiriyo ama laga soo guuriyo ee uu dhahayo walowla ashicru bilculamaai yusri lakuntu lyowma ashcara min labiidii yani haddii uusan gabaygu culimada nusqaaminaynin oo xudhimaynin maanta waxaan ahaan lahaa mid shicirka ka yaqaana ama ka shicir sita ninkii la dhihi jiray labiid shaacirkii marka wuxuu dhihi jiray sidoo kale shaacirka wuxuu dhihi jiray shicirku ma baraka badna leanna wuxuu dhihi jiray akdabuhu acdabuhu shicirkii gabayga midka ugu macaan badan baa ugu been badan buu dhihi jiray wshucaraau yatabichum lqaawuun soo ilahi ma dheh alam tara anahum fii kulli waadin yahimuun inkastoo shicirka sida nebigu sheegay sal lay wasalam uu hadalka caadigo kale yahay kiisa wanaagsanna waa wanaag midkiisa aan wanaagsanaynna hadalka aan wanaagsanayna buu la mid yahay haddana maca dalika muusan jeclaan jirin gabayga sida uu kasoo guurinayo ardaygiisa muxuu ahaay caiya dhulka uu sheekh dhashay shinqiid markuu muddo joogay oo caan noqday oo caalim noqday oo marjic noqday loo laabto waa xilligii faransiisku haystay dhulkaas culimo wuxuu ka mid ah waaweynoo loo soo noqon jiray xataa faransiisku dhulka markuu haystay axkaamta qaarkood marka dadka qaarkood dil lagu xukumo kale culimo loo soo celin jiray baa jira oo iyagu markay muwaafaqeeyaan oo la yidhaahdo shareecadday waafaqsan tahay markaa un ruuxa la dili jiray markuwaasoo ka mid ahaa Eh, xakamna waa ahaan jirayoo dadku isagay u imaan jireen markaasuu kala saari jiray muddo kadib almuhim sheekhu dhulkiisii waa ka soo safray wuxuu soo aaday safar wuxuu soo galay xajka inuu soo guto isagoo niyadiisu ay tahay inuu xajka markuu soo guto kusoo laabto eh, dalkiisa iyo deegaankiisa rixlo dheer buu soo galay oo dhulka soo maray rixladaasi way qoron tahay waxaana ku jiray iyadoo kitaabay taallaa fawaaid aad u fara badanna way ku jirtaa sheekhu wuxuu soo maray sudaan halkaasuu marka sacuudiga ka galay markuu gutay xajkii kadibna ilaahay qalbigiisa wuxuu geliyey bacdamaa uu culimo la kulmay oo raggii umarada ahay ee dalka katalin jiray qaar ka mida uu la kulmay baa waxay ka codsadeen inuu joogo oo halkan dego kadibna sidaasuu sacuudiga ku degay khaasatan magaaladii nebigeenna sal lla alay iyo madiina ayuu degay halkaasuu marka yuusal ka dhigtay meesha uu marka eh, mxuu ahaayey eh, uu aad iyo aad uga faa'iideeyey halkaasay ahayd xilligaasoo sacuudigu markaasi ay ka jirtay nahda cilmiya xaraka cilmiya ka jirtay waa xilliga jaamacat islaamiya la aasaasayo madiina wuxuu ka mid ahaa culimmadii lagu aasaasay macaahid iyo kuliyaad riyaadki sidoo kale ka jiray masaajidka nebiga sal alla alay wasalam wuxuu ku lahaa darsi caamir ah oo tafsiirka ah, oo cid walba timaado ayuu ku lahaan jiray duruus fara badan oo kutub badan buu ka tegey sheekhu oo uu ka yahay kitaabkani dafcu iham lidiraab can aaya lkitaab ama can aayaati lkitaab waxaa ka mid a ah kutubta uu ka tegay waa kitaab qayima ah isaguna mancu jawaazi almajaaz fi lmunazali liltacabudi walixijaaz waa kitaab uu kaga hadlayo inuusan qur-aanka aysan ku jirin wax la yidhaahdo majaaz waxa majaaska loo yaqaano waa masalada markuu ka jawaaba ka hadlayay majaasku waayihii dambe qolyahan sifaadka ilaahay inkiraa baa waxay ka dhigteen muxuu ahay waxay cuskadaan marka baxi buu leeyahay noocaasa oo leeyahay qur majaasba kuma jira kitaabkaasuu leeyahay waxaa ka mid a kitaabtiisa mudakirat lusuul rawdat naadirkii ibnu qudaama ayuu mudakiro dul saaray Eh, oo uu ku sharxay madaahibta eh, usuul fiqiga culimada eh, iyo sidii ay yani madaahibta xanaabilada iyo maalikiyadii shaaficiyadii sidoo kale mudakiradaasi waxay muqarar ku ahayd ardada jaamacadda jaamacad islaamiya waxaa ka mid a ah kutubtiisa aadaab ulbaxthi isagana waa kitaab yaala oo isaga risaalo ah oo waxaa laga bartaa baxhiga iyo munaadarada qaabka dood cilmiyeedka loo galo ayaa iyadan laga bartaa kutubtiisa kitaabka ugu muhiimsani waa kitaabka tafsiirka la yidhahdo adwaa lbayaan tafsiir اlqur'aani bilqur'aan kitaabkaasaa ugu weyn uguna muhiimsan bal laysa lahu nadiir fii baabihi baabkaa isaga wax kula mida maba jiraba kitaabka isaga qur-aanka oo isfasiraya qur-aankii oo qur-aan fasiraya kitaabkaas baabkaasi kitaab kula mida ma kaasaa ugu weyn kutubtiisa kutub kaloo fara badanna waa leeyahy kutub kaloo fara badanna waa leeyahy laakiin licilmikum adwaaulbayaanka sheekhu muusan dhammaystirin wuxuu kaga geeriyooday qad samic markuu dhammeeyey suuratu qad samic dhammaadkeeda markuu dhammeeyey baytii ilaahay ku timid waxaa dhammaystiray oo takmilada u sameeyey hadda taalla ardaygiisii hadda aan sheegaynay oo ah catiya ibnu maxamed saalim ayaa dhammaystiray tarjamada sheekhana ku khatimo ku dhammaystiray sheekhu wuxuu geeriyooday toddobiyo tobankii bisha dilxija kun afar boqol iyo sagaashan iyo saddexdii hijriga waxaa taqriiban ka soo wareegtay kun iyo saddex boqol sax jasaak la khayr kun iyo saddex boqol iyo sagaashan iyo saddexdii hijriga taqriiban afartan iyo lix ka soo wareegtay afartan iyo lix sano ayaa kasoo wareegtay xilligaasuu geeriyooday wuxuu ku geeriyooday magaalada maka ayaduna ku aasan yahay waxaa ku tukaday oo salaaddii janaazada ku tukaday fadiilat sheikh alcalaama alimaam cabdilcasiis ibn cabdalla bnu baaz ibnu baaz baa salaadii janaasada ku tukaday oo isku waqti ah ka horeeyey eh, muxuu ahay mucaasir ay ahaayeen Eh, sidaasi eh, ayaa tarjamadu sheekhu ay tahay sheekha kitaabkiisa aynu akhrisanayno sira kooban marka la yidhaahdo iyo taarikh nololaadkiisu taa iyadaa wey kitaabka mowduuciisu mowduuc jiddan mowduuca ka hadlaya kitaabku waa mowduuc muhima cid taqriiban ma xusuusto sheekha uga horeysay kitaab madax bannaan in laga alifo fannigan waa fanniga la yidhaahdo aayadaha daahirkoodu aad mooddo inay iska hor imaanayaan sidee la ysu waafajiyaa say isu waafaqsan yihiin baabkaas cid kitaab madax bannaan hortii ka qortay ma arkin saas daraaddeed waxaa la dhigi karaa wuxuu ka mid yahay funuunta isagu uu furay buy ka mid yahay wuxuu u eg yahay fanniga loo yaqaano ikhtilaafu alxadiid oo ah axaadiista nebiga sal aley wasalam oo daahirkooda aada moodo inay iska hor imaanayso sidee laysu waafajiyaa fannigaasi isaga wuu horreeyey xadiidka ku saabsan isagu waa horreeyey oo taaliifkiisiiyo kutubta laga qoray uu horreeyey waxaana ugu horreeyey oo bilaabay fannigaas xadiidkan ka hadlayna waxaa ugu horreeyey oo kitaab madax bannaan ka qoray axaadiista sida laysu waafajinayo alimaam ashaafici caleyh raxmat ullah kitaabkiisa uu ku magacaabay ikhtilaafu lxadii ikhtilaafu lxadiid yani xadiidka iskhilaafkiisa ayib waxaa isaguna sidoo kale kitaab ka qoray cabdullaahi bn muslim bn qutayba oo isagana kitaabkiisu ahaa ta'wiilu mukhtalaf alxadiid xadiidka iskhilaafsan iyo sidee loo fasiraa sidee laysu waafajiyaa waxaa ugu muhiimsan kitaabka laga qoray axaadiista iswaafajintooda kitaab laga qoray waxaa ugu muhiimsan uguna gudaweyn oo ugu ballaadhan kitaabka alimaam abu jacfar aaxaawi axmed ibn muxamed aaxaawi ood garanaysaan saaxibu alcaqiida aaxaawiya kitaabkiisa waxaa la yidhahdaa sharxu mushkil aaaar sharxu mushkil alaahaar kulli fannigaay ku saabsan wax weeyaan axaadiista daahirkeedu iska hor imaanaya see la isu waafajiyaa isla kaasoo kale wey kaasi markan marka fanniganna wuxuu ku saabsan yahay sheekhu ka hadlayo aayaadka daahirkoodu aada moodo in iska hor imaanayaan sidee laysu waafajiyaa say isu waafaqsan yihiin ka hadlaya fanniga xadiidka uu kitaabku ku saabsan yahay kaa isaga aweeyey waana fanni runtii aada iyo aada muhiim ah leannao eh, eh, haddii aadan fahmin waxaa laga yaaba eh, in ay wax isaga kaa qasmaan dadka oo e, acdaada ah mustashriqiinta iyo dadka diinta dura meelaha ay ka soo galaan bay ka mid tahay qur-aanka say dadka uga shakigeliyaan aayaddani tana iska hor imaanayaan tan iyo tanaa isku dhacaya ma waxaanaa qur-aana ma waxaanaa ilaahay ka imaan kara saas daraaddeed haddaadan fahansanayn aayadahan iyo sidii laysu waafajisay macna ahaan isula socdaan waxaa laga yaabaa in muxuu ahay wax badan ay ka khaldamaan kitaabkii waa ka marka muqadimuu sheekhu u sameeyey muqadimadiisii wuxuu yihi bismi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu cla nabiyina muxamed khatami اnabiyiina waashraf اlmursaliin wcla alihi wصaxbihi wman tabicahum bixsan ila ywm اddiin alxamdu lilahi aladi khatma اrusula bhada اnabiyi اlkariim calayhi min allahi الصalaaة wاtasliim alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay rabbialcaalamiina uunka iyo makhluuq oo dhan rabbigooda ah waasalaatu ammaan alle iyo wasalaamu nabadgeliyo calaa nabiyina nabigeenna korkiisa ha ahaadee muxammadin ahaa khaatami nebiyiina nebiyada kii khatimay ah yacni nebiyada kii afjaray silsiladii nebinimaday socotay kii khatimay ahaa wa ashraf almursaliin inta ilaahay soo diray kii ugu sharaf badnaa ahaa ana sayidu waladi adam walaa fakra wa calaa aalihi aalkiisa korkooda ha ahaadeen atbaacda laga wadaa saasaa fiican wa calaa aalihi intii raacday korkiisa korkooda ha ahaato salaada iyo salaamtaasi wa saxbii iyo saxaabadiisa korkooda ha ahaadaan waa ardadiisii la kulantay rumaysay iyo waman cid tabicahum raacday saxaabada iyo aalkaa loo celinaya tabica raacday hum saxaabadiiyo aalka biixsaanin wanaag ku raacay ilaa yowmi ddiini ilaa maalinta qiyaamada laga gaadho dadka raaci doono jidkooda mari doona yani waa inta qur-aanku isdabadhiga wey wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina itabacuuhum biixsaan marka intaas u duceey alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay aladii allahaasoo khatama khatimay arusula rusushii khatimay risaalaadkii iyo rusushiiba ku khatimay bi haada nabiyi nebigan ku khatimay alkariimi ee wanaagsanaa ama deeqda badnaa calayhi korkiisa ha ahaato min allaahi alle xaggiisa xaalay ka ahaatay alsalaatu ammaantii alle wastasliimu iyo nabadgelintii xagga alle ka timid yacni nabadgelin iyo ammaanid salaatudaasi in ammaantaa laga dhigaa fiican ayb sida abulcaliy tiriyaaxi uu ku fasirayo taabiciga jaliilka ahaa kama khatama siduu ilaahayba ugu khatimay alkutuba kutubtii alsamaawiyata ee xagga sare ka imaanaysa kutubta xagga sare ka timaada oo kutubta ilaahay soo dejiyey sida uu ugu khatimay bi haada alqur'aani qur-aankan uu ugu khatimay alcadiimi ee weyn yacnii silsiladii soo socotee nebiyadana nebi maxamed baa lagu afjaray kutubtii ilaahay soo dejinaya samaawiga ahaana kitaabka qur-aanka baa ilaahay ku afjaray bimacnaa nebina kama dambeeyo kitaab xagga ilaahay ka soo degana qur kama dambeeyo ayib allahaasaa mahad iskale oo wahadaa hanuuniyey annaasa dadka ku hanuuniyey bimaa fiihi kitaabkaa waxa dhexdiisa ah oo min al aayaati aayaadka ah oo wahadaa hanuuniyey annaasa dadka hanuuniyey bimaa shay sababtii ku hanuuniyey fiihi kitaabka dhexdiisa oo min alaayaati aayaadkii ah wadikri alxakiim iyo dikrigii xigmadda ku sibasibisnaa bimacnaa allah tabaaraka watacaala uu soo dejiyey kitaabkaa markuu soo dejiyey qur soo dejiyeyna aayadaha iyo dikriga xakiimkaee kitaabka ku jira sababtood ayuu dad badan ilaahay ku hanuuniyey iyagaas sabab waa ah hanuunka macnaha ayb watamat kalimatu rabbika sidqan wacadla laa mubadila likalimaatihi wahuwa asamiicu alcaliim waa aayad qur-aana watamat way dhammaystirantay kalimatu rabbika rabbigaa kelimadiisu bimacnaa hadalkiisaa laga wadaa yani rabbigaa hadalkiisu waa dhammaystirmay sidqan isagoo run ah wa cadaaladna ah laa mubadila wax badela ma jiro likelimaatihi ilaahay kelimaadkiisa wax badeli kara ma jiro waxaa laga wadaa kelimaadka ilaahay sharciga oo kuu soo dejiya lama bedeli karo cidina awoodu ma laha inay bedesho kelimaadka ilaahaye kowniga ana lama bedeli karo oo cid ilaahay hadalkiisa uu kownka ku maamule kowniga cidina wax kama bedeli karayso marka kelimaadka rabbi lama bedeli karayo wahuwa alle asamiicu waa midka maqalka badan alcaliimu ee cilmiga badan fa ahbaaruhu kitaabkan ahbaartiisa wararka uu sheegay ama wax tegay buu ka waramaya ama wax soo socduu ka warramaya ahbaaruhu wararkiisu kulluhaa dhammaanteed sidqun waa run ah, marka watamat kelimatu rabbika sidqan sidqigu wuxuu u noqonayaa fi lahbaar wixii waree qur sheegay kulli waa wada run waxyaalo tegay oo uu ka warramay waxyaalo soo socda oo uu sheegay ayib wa axkaamuhu axkaamtiisuna kulluhaa dhammaantood kulluhaa dhammaanteed cadlun waa cadaalad axkaamta uu dadka u jideeyey oo noloshooda ku saabsanna dhammaanteed cadaalad bay ku salaysan tahay jawr iyo dulmi ma laha yani cadlantuna waxay u fi laxkaam wey macnaha saas weyaan wa bacduhu kitaabkan qaarkii yashhadu wuxuu u markhaati furayaa bisidqi bacdin qaarka kale inay run yahay walaa yunaafiihi mana diidayo yacni qaarkiibaa qaarka kale u markhaati furaya qaarkii qaarka kale ayuu caddaynaya iskama hor imaanayo isma diidayo walaa yunaafiihi yani waxa wey aayad aayad kaleeta ay isku dhacayaan ma jirto aayad aayad kale ay ishardinayaan ma jirto aayad aayad kale macnaahaan diidaysoo ka hor imaanaysa ma jirto wuu isrumaynayaayoo qaar baa qaarkiisa kala rumaynaya isxojinaya maxaa yeele lianna aayaatahu lianna aayadihiisa lianna aayaati fusilat waa la kala dhigdhigay min ladun xakiimin khabiir alla xikmad ku sabaysa ku sifaysan khabiir ahoo haddana aqoon iyo cilmi gun dheer leh allahaas xaggiisa ayuu ka yimid maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa wuxuu tilmaamayaa fusilat min ladun xakiimin khabiir wuxuu tilmaamayaa aayadda fii suurati huud bilowgeeda ah kitaabun uxkimat aayaatuhu uma fusilat min ladun xakiimin khabiir waxaa laga wadaa uxkimat sida uu qataada leeyahy axkamaha allaahu falaysa fiha ikhtilaafun walaa tanaaqud waa sugay aayaad kitaabkan waa la sugay aayadihiisaa la sugay maxaa laga wadaa bimacnaa wax iskhilaafsan iyo wax iska hor imaanayo isburinaya ma laha waa saasuu qataada ku fasiray fusiladna maxaa laga wadaa bimacnaa fusirat wa buyinat waa la caddeeyo waa la kala dhigdhigay mar hadduu cadyahoo kala dhigdhigan yahay ilaahayna tabaaraka watacaala uu sugay oo mid aayad walba meesheedii la dhigay munaasibka ay ku ahayd see isaga hor imaanaya way marka haddana wuxuu ka yimid allah xakiim ah oo shay walba meesha uu munaasib ku yahay dhiga khabiir ahoo cilmigiisa wax ka hoos baxsan uusan jirin intaa markuu isku darsado asagiina sidan ku sifaysan yahay cidda soo dejisayna ay saa ku sifaysan tahay tanaaqud kama suuroobo marka soma iska horimaad kama suuroobo lanna iska horimaadka muxuu ku yimaadaa iska horimaadka hadal isku dhacaya haddaad aragto ama jahli buu ka yimaadaa oo yani waxa wey yani cidduu ka soo fulay ayaa jahli ku sifaysa ama nisbi ha noqdo ama kulli ha noqdo ama waxaa dhici karta aqoon waa leeyahay cidda hadalkan iska hor imaanaysa leh laakiin halmaan baa ku dhacay ama khata iyo gaf buu ku yimaadaa ama aqoontoo yar buu ku yimaadaa soo ama wuxuu ku yimaada naqsi ka yimaada ruuxu meeshuu wax la rabay inuu la waayo hadalka siduu la rabay siduu rabay inuu cabiri kari waayo taana tanaaqudku waa ku yimaadaa kullu dalika marka aayaddu meesha way ka saartay soo ma yaani waxaa meesha ka saaray allaha soo dejiye waa xakiim waa khabiir aqoon la-aan wax uga khaldami maaya meel uu rabay inuu wax dhigana la seegi maayo soo ma sidaas daraaddeed baan qur-aanku sinaba isaga hor imaanayni wa sida uu leeyahay fakhruraazi caleyh raxmat ullah ay alaayaat alwaarida fiihi hayru mutanaaqida wاtanaaqudu did اlixkaam faida khalat aayaatuhu can اtanaaqudi faqad xasala اlixkaam haddiiba aayadihiisu aan iska hor imaanayni waa muxkam markaas uxkimat aayaatuhu sidaas way macnaha ayb ibnulqayim caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay ina alkhtilaafa sababuhu ishtibaahu alxaqi wa khafaa'uhu wa hada licadami alcilmi aladii yumayizu bayna alxaqi walbaatil iskhilaafka inuu iska hor yimaado sababta keentahay waxa weeye xaqo qarsooma oo dheh gala xaqii inuu isku qasmo ama wax kale ku qasmo sababta keenaysa taana wax weeyaan waa aqoon darrada oo markaasi ruuxu uu kala saari waayo xaqi mar haday taas ilaahay mustaxiil ka tahay hadalkiisu iskama hor imaan karayo saas way macnaha wuxuu kusii xoojiyey aayadda kale qur-aanka rabbi tabaaraka wa tacala waa hadalkii sheekhi afalaa yatadabbaruuna alqur'an walow kaana min cindi hayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira afalaa yatadabbaruuna miyaynan u fiirsanayninoo dhuuxaynin alqur'aana qur-aanka qur-aanka may dhuuxaan macnihiisa u fiirsadaan maskaxda ku rogrogaan walow kaana min cindi hayri illaah qur-aankani hadduu ka ahaan lahaa cid aan alla ahayn agtiisa haduu ka ahaan lahaa cid kale oon alla ahayn haduu xaggiisa ka imaan lahaa la wajaduu way heli lahaayeen fiihi dhexdiisa waxay ka heli lahaayeen ikhtilaafan iskhilaaf kaiiran oo fara badan hadduu cid kale xaggiisa ka imaan lahaa yaa soo gelaya cid kastoon macsuum ahayn baa soo gelaysa waxaa ka baxaya keliyata rususha limaada lianna rusushu waxay ku hadlayaan xagga alluu ka yimi soo maa saas weeyaan rusushu waxay ku hadlayaan xagga alluu ka yimi ama waa nas lagu soo dejiyey ama waa mid iyaga ka soo fulo ilaahay uu waxyooday maa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa marka waxyiga labadiisa qaybood oo ama qur'aan ah ama xadiid ah labadaa waxaan ahayn qasab waa inuu iska hor yimaado lianna cidda uu ka yimid baa naaqis ah soo maa cidda uu ka soo fulay waa naaqis mahmaa aqoonta iyo cilmiga iyo waayo aragnimada heer ku doono uu ka gaadho qoraal kasta iyo hadal kastoo cid kale ka soo fulay meelaha iska hor imaanaya un waa laga heli saasuu tilmaamaya qur-aankani marka inuu xagga ilaahay ka yimid waxaa ku tusaya in laga waayo wax iska hor imaanaya taasaa daliilu ah shaekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay fakullu kitaabin laysa min cindi illaahi budda an yakuna fiihi tanaqud wamaa kana min cindi illaahi laa yatanaaqad kitaab kasta oo cid kale ay qortay oon xagga alla ka imaanin laabudda wuxuuhi waa laga maarmaan inuu wax iska hor imaanaya laga helo amaa wixii ilaahay agtiisa ka yimid isagu iskama hor yimaado jawaab saxiixa ayuu saa ku leeyahy rabiic ibnu sulaymaan caleyh raxmatullah ardaygii wuxuu leeyahay waxaan akhriyey buu ihi kitaabka alrisaala almasriya kitaabkii risaaladii imaamu shaafici caleyh raxmatullah ayaan akhriyey buu ihi baan ku dul akhriyay buu ihi waxaan ku dul akhriyey buu yidhi soddon iyo dhowr goor baan ku dul akhriyey buu yidhi waa soddon iyo dhowr goor baan risaalada imaamu shaafici leeyahay ayaan ku dul akhriyey buu yidhi ayib famaa min maratin ilaa kana yusaxixuhu soddon iyo dhowrkaa goor mar kastoon ku dul akhriyaba waxbuu ka saxiyey buuhi taa ka bedel taa hormari taa dibdhig taa ka jar taa ku dar waxunbuu ka bedelayey buui imaam shaafici waa ninkaad garanaysaan soo maa ya imaam shaafici ayb markaasaa wuxuu yidhi imaam shaafici ale wuxuu leeyahy marka aakhirkii wuxuu ku yidhi imaamu shaafici aba allaahu an yakuuna kitaabuan yakuuna kitaabun saxiixun ayru kitaabihi hayra kitaabihi ah. aba allah an yakuuna kitaabun aiixan aw saxiixun hayra kitaabihi alla waa diiday kitaab aan kiisa ahayn inuu kulli sax wada noqdo alla waa diiday tabaaraka watacaala markaasaa wuxuu yidhi yadullu calaa dalika qowluhu tabaaraka watacaala walow kana min cindi hayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira taasaa kutusay imaam shaafici caleh raxmat ullah sidaasuu u daliishaday waana sax weeye qur-aanku inuu xagga ilaahay ka yimid waxaa kutusaya inuusan iska hor imaanayn wixii qur-aan ka soo hadhayna qasab wax isku dhacaya waa laga heli lanna waa bashar waa bini aadan waa naaqis wa haakada saan tilmaannayba qur-aanka waxaa la mid a waxyiga kale qeybta labaad ee waxyiga oo axaadiista nebiga sal alla alay wasalam ayb sidaas tahay maxaa kitaabtan looga alifay marka ikhtilaafu lxadiid iyo mushkil lxadiid maxaa looga alifay hadduusan iska hor imaanayninba kitaabkan maxaa looga alifay qur-aanka aayadaha iswaafajintooda marba hadina iska hor imaanayn iska horimaadku imaadku jawaabtu waxa weye iska hor imaadku nusuusta ma aha nusuusta iskama hor imaanayaan laakiin adiga ismoodsiiskaaga iyo fahamkaagaa iska hor saas daraaddeed sheekh muxuu ku magacaabay dafcu lidiraab ma dhihin dafcu lidiraab can aayaati lkitaab ma dhihin lakiin muxuu yidhi dafcu iihaam ihaamka maxaa la yidhahdaa ya awhama ihaaman soo moodsiis ma ah a moodsiinta ay ku moodsiinayaan inay iska hor imaanayaan ama tawahumka adiga aada ismoodsiinaysa inay iska hor imaanayaan ismoodsiiskaaga iyo fahamkaaga khaldan baa meesha laga saaraya marka waa adiga saad u qaadatay waay soo lama yidhaahdo hadal ninna si u dheh ninna si u qaaday adaa u qaatay marka u qaadashadaadii baa lagaa saxayaa ee ma aha mushkilo nusuusta haysata in la daaweynayo oo layswaafajinayo meehe aadamaha iyo fahamkoodii baa la doonayaa sidii ay wax u fahmeenee khaldanayd in loo saxo saas daraaddeed baa aad ka garanaysaan marka cunwaanka uu sheekhu u sameeyey kitaabkiisa amaa bacdu intaa kadib uu sheekhu yidhi fa ina muqayida hadihi alxuruuf xuruuftan soo socota midka qoray muqayid taqyiidku waa qorida midka qoray xuruufta kitaabka dhan buu ka wada kitaabkiisii o dhan wuxuu ka dhigay xuruuf buu ka dhigay ina muqayida hadihi alxuruuf xuruuftan soo socota midka qoray cafa allaahu canhu allaha saamaxo ha cafiye isagaa isku wada tajriid baa la yidhaahdaayo cilmiga balaaqada inaad nin kale iska dhigto ya asaaliibta luqaday ka mid adigoo adiga iska hadlahay haddana inaad nin kale iska dhigto ayb xuruufta ninka qoray buu yidhi araada wuxuu doonay wuxuu dhihi lahaa fa innii aradtu meeshuu ka dhihi lahaa wuu ka cararaya inuu wax isasiyuu diiday inuu wax iska dhigu diinaya waa nooc tawaaduca ka mid nooc tawaadica culimada ka mid wuxuu yahay oo dhan buu iska fogeynaya waxaan ahay muxuu yahay waay hadda goorbaa eh, annagoo darsi dhegaysanayna darsi buluqulmaraamka uu sharaxayay sheekh maxamed mukhtaar shinqiiti caleyh ramat eh, eh, xafidahu allahu tacaala oo jaamacadda intaan dhiganayna sheekhu markuu darsiga ka baxo su-aalo darsiga ku saabsan bay ardadu weydiin jireen mar marmarka qaarkoodna wuxuu samayn jiray kelimad tawjiihi ah ayuu dalabatalcilmiga siin jiray markuu darsiga ka baxo maalin maalmaha ka mid a ah, ardada mid ka mid a ah, ayaa sheekh su-aal weydiiyey wuxuu yidhi sheekh istashkaltu almas'ala alfulaaniya waxaan ishkaalsaday mas'alada heblaha sheekhu wuxuu muxaadaro dhanba ka jeediyeyba istashkaltu tu man anta buui xataa tastashkil maxaa la ashkala calaya ya ashkala calaya way iga qasantay laakiin haddaad tidhaahdo eh, muxuu ahay waan ishkaalsaday raganimaad sheeganaysaa markaa soo marka raganimadaada meel dhig meeshan oo kale waxaa la rabaa tawaaduc saas daraaddeed buu kitaabkiisiina xuruuf ku magacaabay asagiina nin kale iska dhigay fa faina muqayida hadihi alxuruuf cafa allahu canhu allaha afiha saamaxee araada wuxuu doonay an yubayina inuu caddeeyo fi haadihi risaalati risaaladan dhexdeeda inuu ku cadeeyo maa tayasara wixii fududaada oo min wjihi ljamci kulminta wejiyadeeda ka mid ah bayna alaayaati aayaadka dhexooda la kulmiyo iswaafajin wey macnaha yacni aayadda labadan ayadood marka la iswaafajinayo waxaa laga yaabaa hal weji baa laysku waafajinayaa ama wejiye fara yani sidaa way isu waafaqi karaan sidaana way isu waafaqi karaan sidaana way isu waafaqi waa wejiyo kala duwan soo maa marka wejiyada maa tayasara wixii fududaado min awjihi ljamci kulmintay iswaafajinta wejiyadooda ah bayna alaayaati aayaadka dhexooda la jamciyo o la iswaafajiyo allatii aayaadkaasoo yutawahhamu la malaynayo ama laysmoodsiinayo fiiha dhexdeeda atacaarudu laysmoodsiinayo inay iska hor imaadayso laysmoodsiinayo fi lqur'aani alcadiimi qur-aanka weyn dhexdiisa aayaadka laysmoodsiinayo inay iska hor imaanayaan weli muusan dhihin alaayaat allatii fiiha tacaarud ma dhihin bal wuxuu yidhi yutawaham ruuxu malaynayo ismoodsiinayo ay la tahay ayb muratiban xaal uu yahay mid tartiibinaya laha iyada bixasabi tartiibi suwar aayaadkaasi xaal uu yahay mid tartiibinaya bixasabi tartiibi suwar suuradaha qur-aanku say u tartiibsan yihiin qadarkeeda yani baqaruu ka bilaabayaa lanna suurat lfaatixa waxa iska hor imaanaya yani daahirku iska hor imaanaya mehel suurat albaqaruu ka bilaabaya markaasuu ilaa aakhir meesha marka tartiibka qur-aanku u yaallo suuradihiisa ayuu ku wadaya macnaha yadkuru wuxuu sheegayaas muqayidkii aljamca kulmintii iswaafajinta bayna alaayatayni labada aayadood la iswaafajiyo haaliban sida badan wuxuu ku sheegayaa fii maxalli luulaa aayadda hore booskeeda oo minhumaa labada aayadood ka mid muxuu ka wadaa aayad maalan suurat lbaqara ku jirta iyo mid suuratlkahfi ku jirta ayuu doonayaa inuu iswaafajiyo jamciyo xaggee buu ku sheegi marka ya midda suuratulbaqara ku jirtee soo horaysa taa markuu marayo ayuu marka kaga hadlayaa saas way macana ayb yadkuru wuxuu sheegayaa aljamca iswaafajinta bayna alaayatayni la iswaafajiyo haaliban sida badan waaye fii maxalli alaayati aluulaa aayadda hore booskeeda oo minhumaa labada aayadood ay la iswaafajinaya ka midda hore booskeeda halkaasuu isugu geynayaa wa rubbamaa yadkur waxaa dhici karta rubamaa yadkuru inuu sheegana waa dhici kartaa aljamca kulmintii iswaafajinta cinda maxali lakhiira aayadda labada aayadood midda dambe meesheeda halkaa inuu ku sheegana waa dhici kartaa toore muxuu ku yidhi haaliban soo maa laakiin waxaa dhici karta inuu qaacidadaa khilaafo marmarka qaarkood intuu soo dhaafo aayaddii baqara ku jirta waxaa dhici karta inuu kahfi halkaa ku kulmiyo halkaa ayb warubamaa yaktafi waxaa dhici karta inuu ku kaaftoomo bidikri اljamci iswaafajinta sheegiddeeda inuu ku kaaftoomo cinda aluulaa midda hore labada aayadood midda hore halkeeda meesha iswaafajinta uu ku sameeyey inuu ku kaaftoomo way dhici kartaa oo maadaama uu maalan halkaas kaga hadlay inuusan soo celinin marka aayadda labaad markuu marayo inuusan soo celinin iswaafajinta inuusan ku dhihin halkaasaan kaga soo hadlay halkaa aadna way dhici kartaa maalan suuratulbaqor kaga soo hadlay soo maa aayaddii labaad ee iswaafajinay midda baqara ku jirta markuu booskeedii soo gaadho kahfi soo gaadho waxaa dhici karta in uusan soo celinin soo maa uu ku kaaftoomo un meeshii hore uu kaga hadlay waxaa dhici karta inuu ku yidhaahdo markuu kahfi marayo baqaraan kaga soo hadlay ayadda halkaasaan kaga soo hadlay aad oo ixaalo kugu sameeyo inuusan ixaalaba kugu samayninna waa dhici karta intuba waa suurtagal maxaa la yidhahdaa muqadimadan intan waxaa la yidhahda manhajkaa la yidhahda manhajka sheekhu uu kitaabkiisa markuu alifayo marayo ayaa la yidhaahdaa marka dariiqadiisiibuu sharxaya ayib wa rubamaa inuu ku kaaftoomaa dhici karta bidikri ljamci kulminta sheegideeda labada ayadood uu kulminayo inuu ku sheeg cinda aluulaa aayadda hore agteeda halkeeda markuuinuu ku sheego wa rubamaa waxaa yaxiilu inuu ku wareejiyana waa dhici kartaa calayhi maxalkaa gorkiisa inuu wareejiyo kugu wareejiyo cinda maxalli alakhiirati aayadda dambe meesheeda markuu marayo inuu ku yidhahdo xaalada waxaa la yidhaahdaa in lagu yidhaahdo halkaasaan kaga soo hadlay in la yidhahdo halkaa u laabo marka inuu halkaa kuu celiyana waa dhici kartaa walaa siyama gaar ahaan idaa kaanat hadday tahay assuuratu suuraddu laysa fiiha midaan dhexdeeda aysan ahayn mima yutawahamu tacaaruduhu wax la malayn karo ama laysmoodsiin karo iska hor imaadkiisa illa tilka alaaya aayaddaa mooye gaar ahaan haddii hal aayad oo keliyeeta un ay suuradda ku jirto wax ismoodsiiskaasi geli karo ya halkaa aan kaga hadlay baan ku haftoomayaa waay hadday aayado badan iyo meelo badan uu yani u baahdo inuu ka hadlo oo aayado badanoo u baahan inuu yani wax weeye jamciyo ay markaa ay suuradda ku jirto waa meesheeda laakiin gaar ahaan gaar ahaan hadday suuradda hal aayad bese ku jirto wuu ku ixaalaynaya meeshii kale uu maraya u baahdo halkaa u doonoo ku leeyahay walaa siyama ida kaanat isuura laysa fiha dhexdeeda markaysan ahayn mima yutawahhamu tacaaruduhu ila tilka alaaya fainahu laa yatruku kama tegay dikraha sheegiddeeda ah. aayad keliya ku jirta aayaddaasi dib u dhigi maayo maayo meeshaa inuu ku sheegay qasab waa wlixaala laa yatruku kama tegayo dikraha sheegiddeeda kama tegayo walixaalatana kagama tegayo cala jamci lmutaqadim kulmintii hore uu kulmiyey inuu kugu wareejiyana ka tegi maayo haddii hal aayaday tahay meeshaana kaga tegi maayo inuu sheegana ka tegi maayo hadduu mar kale u baahdana inuu kuu celiyo kuu ixaaleeyana ka tegi maayo wasammaytuhu buu marka wasammaytuhu halkana maxaa la yidhahdaa iltifaat soo markii hore hadalka muxuu ku waday haybuu ku waday soo ma tajriid nin kale sidii isagoo ka hadlayu iska dhigay halkan markuu soo gaarayna muxuu yidhi wasamaytuhu waxaan ku magacaabay ayb dafcu ihaami lidiraab can aayaati lkitaab iska horimaadkiiyo isbaraambarkii isku dhaca ismoodsiiska iyo malaha ku saabsan oo laga reebo laga celiyo can aayaati lkitaabi kitaabka aayadihiisa fa naquulu waxaan leenahay buuhi wabillaahi nastaciin ilaahay baan kaalmaysanaynaa wa huwa xasbunaa isagaana nagu filane wa nicma alwakiilu mid la tala saartana isagaa u nicmo lahaadee raajina xaal aan nahay kuwa rajaynaya min allaahi alla xaggiisa alkariimi ee deeqda badna an yajcalanaa inuu naga yeelo eh? an yajcala inuu ka yeelo dhaniyatana niyadanada inuu ka yeelo saalixatan mid wanaagsan oo khaalisa wa camalanaa camalkanagana inuu ka yeelo kullahu dhammaantii khaalisan mid badhaxla liwajhi lkariim wejigiisa wanaagsan u badhax tiran oo aan lala wadaagin innahu isagu qariibun waa mid oo alle mujiibun oo baryada ajiiba raxiimun oo naxariis badan eh he maxaan leenahay wa aw maquulu qowlki bismi illaahi araxmaani araxiimi suurat lbaqara waay intaasoo dhan wuu inoo sheegay wabilaahi nastaciin ilaa laga gaadho mujiibun raxiim waa jumal oo ducaa'i ah oo ictiraadi ah waay soo ma fanaquulu maquulul qowlkeedu wax weeyaan bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu lbaqara saasaan dhahaynaa wey suurat lbaqara qowlu tacaala alflaam miim dalika alkitaab halkaasuu marka wuxuu ka bilaabay muhimadii uu socday intaa horena waa hordhac waa gogol suuratulbaqar uu ka bilaabay daalika ayuu gudagelayaa marka daalika qur-aanka kariimka marka la tilmaamayo daalika ishaaro fogna waa lagu tilmaamay daalika kaas daalika alkitaab kitaabkaas ishaaro dhowna waa lagu tilmaamay haada alkitaabu kitaabkan ayib maxaa marna loo yidhi kitaabkan marna loo yidhi kitaabkaas loo yidhi ila un mid soo maa laba ma ah soo wax iska hor imaanaya uma eg iswaafajinteeduu marka say isu waafaqaysaa iyo kitaabkan marka taasuu ka bilaabaya insha allahu tacaala darsigeenna inoogu xiga ayaa kitaabka sulbigiisa inooga bilaaban doona intaas muqadimada ah ayaan darsigeenna saaku ku insha allahu taala hada bilahi towfiiq wsal allahuma wslm wbaarak cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi wslem